إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين allahuma laka alxamdu awala walaka alxamdu aakhira walaka alxamdu daahira walaka alxamdu baطinan laka alxamdu xata tardaa walaka alxamdu ida radit walaka alxamdu bacda alrida laka alxamdu fi lula walaakhira walaka alxukmu waileyka narjic allahuma bika aamana wacalayka tawakalna wabika khaasamna wailayka nushuur alxamdu lilah uma alxamdu lilah xalqadan waa xalqadii lixaad ee eh, nafaxaat ramadaan sanadkan kun afar boqol iyo labaiyo afartan hijra nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam ramadaanka dhex dhacay rabbina subxaanahu watacaala masaa-ib badan na soo mootiyey na soo gaarsiiyey ayaa nafaxaadkiisa ku jirnaa waa muxaadaradii ama majliskii lixaad ee ciwaankeeda uu yahay <clears throat> ramadaan waljuud aw ramadaan walinfaaq bisha ramadaan iyo waxbixinta taakulaynta wax caawinta dad afurinta ixsaanfalka samafalka wanaaggaas oo dhan iyo bishaan cilaaqada ka dhexayso ayuu insha allahu tabaaraka wa tacaala majliskeennan amaba nafxadan maanta aan geli doona ay noqon doontaa waa nasiib aada u weyn qofka rabbigan subxaanahu wa tacaala inuu ku daro safka muxsiniinta safka baadiliinta wax bixiyo safka alyad lculyaa khayru min yadi sufla uu nabigeena ku tilmaamay sala allahu alayhi waali wasalam gacanta sare oo wax dhiibto oo wax bixiso ayaa ka khayr badan gacanta hoose kuwa inaan ku biirno oon ka mid noqono waa nasiib aada u weyn oo rabbigeena subxaanahu wa tacaala aan ugu mahadnaqayno ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu infaaqa iyo infaaqa iyo waxaan bixinno inay meel cidla dhacaynin oo rabbigan subxaana wa tacaala uusan naga luminaynin markuu ka hadlaya wuxuu leeyahay wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuha cinda allah wixii aada nafaqaysaan ood la baxsataan oo khayr hood geysataan oo naftiina aada u geysataan oo khayr ah ilaahay agtiis ayaad ka helaysaan huwa khayran wa acdama ajra isagoo ka khayr badan oo waxa weeyaan ka weynin badan oo ajir ahaan ugu weynin badan ayaad ka heli doontaan ayu rabbigeena subxaanahu wa tacaala nabigeena caleyhi salaatu wasalaam bishan ramadaan iyo warbixintiisa asal ahaan nabigeena caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa deeqsi deeqsi ka deeqsisan aan la arag ayuu ahay nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam naftiisa iyo wixii la ag dhigo maya inuu dhaha dhibi jirto nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam wax weligiis nabigeena la weydiiy inuu dhaha waa dhibi jirtay caleyhi salaatu wasalaam lidalika cabdullahi bn cabaas ibn cabdilmualib ibn cami nabiy sala allahu alayhi waali wasalam ayaa xadiid ku yeela saxiixeynka albukhaari wa muslim ayaa ujeedaay ayaa nabigeena caleyhi salatu wasalam markuu tilmaamayay wuxuu leeyahay cbdullahi bn cabaas kana rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalam ajwad annaas wa kaan ajwada maa yakunu fi ramadaan xiina yalqahu jibriil faida laqiyahu jibriil calayhi salaam kaana ajwad bilkhayr min alriix lmursala saasuu leeyahy cabdullahi bin cabaas radia allahu tala anhuma nabigeena calayhi salatu slam asal ahaan ilaahay markuu leeyay wa inaka la calaa khuluqin cadiim dabci iyo sifa iyo tilmaam aada u weyn ayaad ku sifaysad markuu rabbigeena subxaana wa tacaala waxyaabaha lagu yaqaana alkaram weeyaan deeqsinimada ayaa ka mid ahayd marka asal ahaan nabigeena jawaad oo deeqsi ayuu nabigeen ahay sal slam deeqsinimadiisa waxay aada kordhi jirtay bisha ramadaan bishaan haddaan ku jirna oo maanta rabbigeen subxaana watacaala una wada gaarsiiyey oon joogna inteenna hadda eh, maanta nafta ay suganta oo ahlu iimaanka ahlu islaamka ah bishaan aan gaarnay ayuu nabigeena deeqdiisa ay nabigeena ala sl deeqdiisa aada usii badan jirtay xilliga jibriil ula kulmo ayaa aada iyo aad ay ugu badan jirtay nabigeena calayhi salaatu salaam markuu jibriil la kulmo oo weliba sida loo soo hormartay riwaayo kalena ay caddaynaysa mudaarasat alqur-aan qur-aanka ayuu bandhigi jiray uu luqadeenna marka loo fiiriyo kula sabcin jiray biluqatina in atacbiir marka xilligaas markuu jibriil la kulma kaana ajwad bilkhayri min alriixi almursala mid kaga deeqsinimo badan oo ka bixin badan dabayl uu rabbigeen soo diray subxaanahu wa tacaala roob iyo matar iyo daruur sida oon dadka kala reebaynin oon kala qaadaynin kanaa gaal kanaa muslima kanaa taajir kanaa miskiina kuwaana oman kuwaanaa biyo haysto wahaakada aanad eegaynin oo waxa weeyaan deg aada u deg badan weliba meel walbana marayso nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuu ka degdeg badnaa wuuna ka deeqsanay ayuu leeyahy cabdillahi bin cabaas radi allahu ta anuma waa sifa aada weyn sifa cadiim a weeyaan in nabigeena calayhi salatu slam deeqdiisa iyo waxbixintiisa iyo raxmadiisa iyo barri iyo faajir iyo sabiir iyo kabiir iyo rag dumar ixsaanku nabigeenu sameeyey sal l slam deg dega uu sameynayay in lagu tilmaamo amaba lala meel dhigo weliba laga saramariyo dabayl roob iyo matar iyo barwaaqi iyo khayr wado ood rabbi soo diray subxaana wa tacaala in laga hormariyo arrinkaas waxay daliil u tahay cadaynaysaa nabigeena calayhi salatu salaam shawiga iyo martabada uu ka gaaray iyo heerka uu ka gaaray deeqsinimada iyo waxbixinta iyo naxariista iyo infaaqa ayaa laga qaadanaa weyaan lidalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiidkan soo socda alimaam muslim ayaa soo saaray wuxuu leeyahay saxaabigii xadiidka wariyey ma su-ila rasuulu llahi sala allahu alayhi wali wasalam can lislaami shaya ila acطaah fajaahu rajulu faacطaah hanama bayna jabalayn farajaca ila qowmi faqala ya qowm aslimuu faina muxameda yucطi caطa'a man la yaksha alfaqr xadiidkan waa cajiib waxbixinta waa tawfiiq min allahi tabaaraka wa tacaala nabigeena calayhi salaatu wasalaam weligiis islaamnimo wax loogama weydiinin oo waxa weeyaan islaamnimo darteed wax looma weydiinin ilaa nabigeena sala allahu alayhi wali slam u bixin jiray ama qof muslim hadduu yimaada oo muxuua ilaahay baa wax kuu weydiisa nabi allow ama wax isii ama xilliga dee muslimiinta la ahaa oo diinta islaamka muxuu ee faaftay oo nabigeena calayhi salatu salaam ummadda uu qaa-idii hogaan u ahaa weligiis wax lama weydiinin ilaa wuu bixinaye nin baa u yimid marka markaasaa wuxuu sii ninka isaga ahaa nin wuxuu ahaa atbaac iyo dad raacsan lah markaasaa ari laba buurood intuu dhexaysa buuxiyey oo geenkaa qabo kumanaan kunna ayuu siiyey ama boqolaala ayuu siiyey ninka marka wuu yaabay weligiis carab iyo cajam mid hore mid dambe weligiis kama maqlin nin saa waxu bixiyo xoolo laba buurood udhexeeya iska qaada kaxayso waa nin muxuu ahaa oo iska socda oo islaanimada qalbigiisa loo soo damaayay ninkii tolkiis u noqday markaas wuxuu yihi tolow war soo islaama war diinta soo gala waalmuminiin noqda waalqaanituun noqda waalsaa'imuun noqda ahlu khayr noqda war diinta ilahay qaato maxaa yeelay nabiga diintaas dadka ugu yaraa oo maxamed sala allahu alayh waali wasalam yucti cataa man laa yaksha lfaqr cid aana faqiirnimo ka baqaynin oo inay muxuu ahaa gacanteed dhul ku dhacdaan ka baqaynin siday wax u bixiso ay wax u bixiya ayuu leeyahay allahu akbar waa shahaada aada weyn ummadii dhan ayaa kusoo xirantay ninka isaga aha oo soo islaamtay oo cadaagaas iyo waxbixintaas iyo deeqsinimada nabigeena caleyhi salaatu salaam waxaa weeyaan eh, kus islaamtay nabigaas marka deeqsinimadaa qabo markii ramadaan la gaaro marka kaana ajwada bilkhayri min ariix almursala annaga marka haddii aan nahay ummat alislaam almu'minuun haddii aan nahay asaa'imuun haddii aan nahay kuwiis bisha ramadaan ilahay ugaars hadii aan nahay waajibkeena wuxuu yihi marka waajibkeena waxaa weeyaan in aan ka faa'iidaysana fursaddaas oo nabigeenna aan ku dayana laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana nabi maxamed iyo rasuulka alla sala allahu alayh wali wasalam haddii aad ahdo iimaan tihiin dayashada inkugu sugan raactaan inkugu sugan inaad wax alla wuxuu sameeya wanaaga aada kaga dayataan ay kugu sugan ayuu rabbiga alle subxaana wa tacaala soomka iyo sadaqada haddii ay israacaan oo labadaas ay iskaalaan oo isgarab galaan oo hal meer ay wada maraan sabab waxay u noqdaan amaba waxyaabaha waxay kamid tahay jannada qofku waajibiyo haddii sadaqa iyo soon labadaas aada israaciso waxyaabaha waxay kamid tahay qofka ilaahay subxana watacaala uu ugu waajibiyo inuu janno galo cabdullahi bin camr caasi radi allahu taala canhuma ayaa wuxuu leeyahay inuu nabigeeni yiri calayhi salaatu wasalaam jannada waxaa ku sugan qolol qololkaas jannada ku dhex yeelo banaankeeda marka la jooga gudihii ayaa la arki gudihiina banaanka ayaa laga arki yani waxa weya waa meel inaba aan caadi ahayn dhalo iyo dahab iyo dheeman iyo wax alla wax quruxsan ay ka samaysan yihiin abu musa alashcari ayaa wuxuu yidhi oo xadiidka raawigiis ahay nabiga allow ama nabi allow taa yaa iskale marka taa yaa iskale oo qurfadaas iyo jannadaas meesha sare ku taalla oo qiimaha badan yaa la siini yaa loo abaalgudi yaa naar inta laga badbaadiy meeshaa la geyni yaa darajo hoos inta laga qaado darajo sar la marini yaa waxaa weeyaan wanaaggaas iyo khayrkaas ilahay uu nasiib ugu dhigi nabi allow ila wuxuu rabaa inuu intuu ogaado kadibna siduu ku gaari lahay u ka shaqeey annagana maanta inaan isweydiino way mudan tahayo waraftaas noocaas oo jannada ilaahay kudhex yeelno subxaanahu wa tabaaraka watacaala kudhex yeelno inaan helno sababta keenaysa maanta aan wareysan lahayna nabigeena caleyhi salaam nabi allow taas yaa heli yaa la siini yaa ku guulaysani maxaa loo baahanya qofki meesha ayada raba inuu sameeyo jawaabta nabigeena caleyhi salaatu salaam waxay noqotay qaal liman ayiba alkalaam wa acama aطacaam wa adaama asiyaam wa sallaa billayl annaasu niyaam akrajahu imam axmed fi musnadihi wa qala sheekh shacib arnaut raximah llah xadiidun xasan meesha ayada booska waxaa iskala qofkii hadal wanaagsan ku hadla waquluu linnaasi xusnan war dadka si fiican ula hadlo oo hadal fiican ku dhaha waqul licibaadii yaqulu latii hiya axsan adoomahayga waxaad u sheegtaa ood ku dhahdaa ha ku dhawaaqeen ama ha kiisa wanaagsan kiisa ugu wanaag badan axsan kian ugu wanaag badan ha ku hadleena saas ayuu rabbigan subxana watacala liman dayaba alkalaam qofkii hadalka wanaajiyo oo qof walba hadalka wanaajiyo tan labaadna waa atcama atacaam dadka way baahan yihiin gaal ha noqdo muslim ha noqdo qariib ha noqdo baciid ha noqdo nooc kasta ahad ah raggi dowra u noqdo ha noqdo dadka way dhibaysan yihiin waxay u baahan yihiin in la quudiyo waxay u baahan yihiin in raashin la siiyo waxay u baahan yihiin in cabitaan la siiyo aطcama acaam wayuطcimuuna aطacaam calaa xubihi miskiina wayatiima waasiira inamaa nuطcimukum liwajhi illah laa nuriidu minkum jazaan walaa shukura ahlu taqwada iyo ahlu imaanku waa kuwaas wayucimuuna acaam waa sifadooda icaam acaam ay ku dadaalayaan tan saddexaadna waa adaam asiyaam soonkana joogtay soonkan faradka iyuu gutay sita shawaal iyuu raaciyey soomanka kaleo sunanta aha isniin iyo khamiis iyuu raaciyey sidoo kale saddexda maalmood ayaamulbeedka iyuu raaciyey yowma cashura ayuu soomay muxuu ahay maalinta carafa duusan carafa taagan ayuu soomay wahaakada acmaashaas noocaasa soonkaas ayuu wadaa wa adaama asiyaam kadibna intaa waxaa xiga wasallaa bileyli wannaasu niyaam dadka markay qurinayaan oy firaashka iyo bustada iyo go-a ay halkaas hoosteeda ku jiraan dhaxamta ay halkaas ugu dhabanayaan oy ku jiraan ayuu qofkii taagan yahay markaasuu tatajaafa junuubuhum can ilmadaajic duuna oo mimaa razaqnaa yunfiquun ayuu ka camal falaya qofka intaas laga helo asbaabta jannada ilaahay u waajibiso weliba jannada meelaha ugu qiimaha badan oo qoraftaas iyo qoralkaas noocaasa iyo dabaqyadaas noocaas la siina ayaa kamid noqonaa sababteedana waxaa weeyaan qodobada aan soo sheegnay oy kamid tahay waa acama tacaam dadka in la quudiyo ramadaanka qofka wuxuu ugu yeerayaa waxbixin iyo siisma iyo fuqarada dadka masaakiinta iyo fuqarada in loo naxariisto isla waqtigaana waxa weeyaan waxaa lagugu yeerayaa inaad allah subxaana watacaala amaahaysid inaad allah subxaana watacaala amaahaysid kadibna lagu laablaabo rabbiga wuxuu lehy subxaana watacaala maalinta qiyaamo isagoo ka warama cidda qardi iyo bixiso alla daymiso oo kadibna maalinta qiyaamo karaamaya markuu ka hadlay rabbiga wuxuu ley subxana watacaala in tuqridu allaha qardan xasanan yudaacifu lakum wayakfir lakum wallahu shakuurun xaliim haddii aad alla amaahisaan amaah wanaagsan oo deeqsinimo iyo qalbi wanaag iyo ikhlaas iyo naxariis aad qofka miskiinka ood siinaysa ay ku jirto haddii aad alla amaahiso ilaa wixii alla aad amaahiso waa sagaad ka sugaysaa addoonkanaad wax siini alla dartiis aad u siinaysaa kanaad gaajada ka baabiini alla dartiis aad u baabiinaysaa kanaad cabitaanka siini alla dartiis kanaad huwini kanaad guriga muxuu ahaa u karayni kanaad muxuu ahaa wax kada marka aad siin marka alla dartii weeyaan marka in tuqrid llah alla weyn hadii aad qardi iyo amaah siisaan qardan xasana waliba amaah wanaagsan walaa tayamamu lkhabiia min tunfiquun markaad waa bixinaysid wax yaryar iyo waxaad qoonsan iyo waxaadan qaadateen iyo hala aadin dhanka fiican oo macaan oo udug badan oo wanaagsan oo qiimaha lah halkaas la aad ilan adiga ayaa wax hormarsany in tuqrid llaha qardan xasana yudaacifhu lakum ilaahay waa idiin laablaabaya wayakfir lakum dambi daafna idinku siinaya dambigiina ugu dhaafaya wallahu alla weyne shakuurun waa mid shukri badan ah oo mahadnoq badan ah xaliiman ee dulqaad badan addoonkiisi oo wax muxuu ahaa bixiyey ayuu u abaalgudayaa oo waxa weeyaan acmaal shi aad la imaaday iyo sadaqada aad la imaaday ayuu laablaabayaa kadibna dembigiisana uu ku dhaafaya alla subxaana wa tacaala wuxuu u dulqaadanaya dembigiisi iyo xumaanyihi wixii ka dhacayay ikhwaan ilkiraam ayuha almushaahiduun walmustamicuun ramadaanka marka waa fursad aada u weyn oo qaali ah qofka mu'minka ah oo allah subxaanahu wa tacala iyo yowm alaakhir rumaysan inuu ka faa-idaysto ood waxbixinta iyo wuxuu gacantiisa alla geliyey uu bixiyo waxaad ogaataan maalka iyo waxyaabaha bangiga ku jira iyo guryaha quraxda badan iyo wax alla wixi maanta adiga wax kooda dhammaantood ila zawaal way zuulayaan dhammaanteed laa maxaala dhammaan way tirtirmayaan kul ladii fawqa turaabi turaabun wax kasta oo turaabtan dul saaran turaab bay noqonayaan sidaa weeyaan wax kasta oo mxuu aha adduunkan dul saaran turaab bay noqonayaan lidalika sida awgeed waxa weeyaan ha ka baqin maal aada bixisid ood maanta miskiin gooman iyo faqiir dhibaysan iyo raxim kusoo eegi oo adiga maanta wax kaafila inaad wax ku dhaanto aada bixisay xoolahaad uma yaraanayaan nabigeena ayaa ballan qaaday sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiidka imaam muslim uu soo saaray nabigeen wuxuu le alayhi salatu slam maa naqasat sadaqatu min maal sadaqa maal waxba kama tirto kama nuqsaamayso daahirka haddii ay ka nuqsaamayso xagga barakada iyo khayrka iyo cumriga lagu barakayo caafimaadka lagu barakayo xoolihiiyo meelo kale oo dhan filay ilahay kaa siiyo maa naqasat sadaqatu min maal sadaqa maal wax kama nuqsaamaysa u nabigeen sala allahu alayhi waali wasalam haddii marka qofka ilaahay u waafajiyo inuu soomkii iyo sadaqadii u bixiyo dembigiisa insha allahu tabaaraka watacaala in lagu dhaafay aad waxay leertahay jahanamana in rabbiga subxaana watacaala uu ka ilaaliyo oo aada looga fogeeyo gaar ahaan haddii lagu daro qiyaamu leilka oo laisku daro infaaqii waxbixinti iyo qiyaamu leilkii lala imaado mucaad ibni jabal radia allahu taala ardah xadiid alimaam tirmidi uu soo saaray wuxuu leeyahy ninka layaa macad bin jabal nabigeena calayhi salatu salaam wuxuu yidhi alsadaqatu tudfiu lkhatiia kamaa yudfiu lmaau naar sadaqada waxay baktiisaa oy damisaa oo holankii iyo kuleelkii ay ka damisaa birafka tudfiu lkhaia ile markaad naar qofka la gelina dambi ugala ayaa lagu geliya marka sida awgeed khatiadii gafki ayay baktiinaysa oy daminaysaa sida dabka shidan haddii biyo lagu shuba uu dami saasuu nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam waa fursad marka aada u fiican qofka inuu khataayaadkiisii iyo gafafkiisi uu ku baabi'iyo waxaad ogaataan sidoo kale qof kasta sadaqadii uu la baxay ayuu maalinta qiyaama harkeeda joogayaa sida sugnaatay abu abudarda radia allahu taala ada ayaa wuxuu leeyahay salluu fii dulmati leyli rakcatayni lidulmati lqubuur sumuu yowma shadiidin xaruhu lixari ywm nashuur tasadaquu bisadaqati siri lihawli yawmin casiir wuxuu leeyahay waryaada war habeenkii mugdigiisa laba ragca oo alla dartii aad u dukateen u dukada si rabbigeen subxaana wa tacala qubuurta in kugu nuuriye oo labada ragca in kugu noqoto nuur qabriga idin nuuriye ko tan labaadna maalin aad iyo aad iyo aada u kulayl badanna sooma si maalinta qiyaamo kulayl aada u badan la-aan aada u badan kabala-aan aada u badan qoraxdii aada usoo dhaweeya xaalada ay jirtana si maalintaas uu rabbi subxaana watacaala idinkugu harayo soonkaas sooma ayuu leeyahay sidoo kale tasadaquu bisadaqati sirri lihawli yawmin casiir maalinta culayska badan yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi maalintaas iyada shadaa'ida iyo dhibka iyo culaysyada jira inaad kaga badbaadaan awgeed waxaad leeyahay nabigeena sal allahu alayh waala ninka la yihahdo cafwan darda wuxuu leeyahay sadaqaysta maalintaas badbaadeeda awgeed ayuu leeyahay radi allahu taala arda salaadii iyo sonkii iyo sadaqadii intaa qofka waxay gaarsiiyaan khayr aad u badan oon la koobi karin lidalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam abubakrin sidiiq ayaa su-aal u weydiiyey kama fi muslim min xadiidi abi hurayra radi allahu taala arda nabigeena wuxuu yidhi war subaxaan ya isagoo sooman waa beriistay oo sooman abubakara wuxuu yidhi ana aniga ayaa waa beriistay kadibna wuxuu yidhi yaa subaxan janaaze muslima raacay janaaze yaa raacay abubakar wuxuu yidhi anig ana kadibna nabigeena wuxuu yidhi sal slam war subaxan yaa wax sadaqaystay yaa sadaqa la baxay abubakar wuxuu yidhi ana kadibna nabigeena qodobka faraad wuxuu yidhi ama su-aasha afraad man caada minkum alyawma mariidan man caada minkum mariidan war maanta yaa qof jiran oo buka soo booqday oo isbitaal ama gurigu tagay xilligaa isbitaal ma jira guryaha jifi jiray abubakar wuxuu yihi ana aniga nabigan wuxuu yihi sal allahu alay wasalam ma jtamacna fi mri'in ila dakhala ljana ma jtamacna fi mri'in ila dakhala aljanna qof intaas oo khasla ah kuma kulmaan iyo arrimood oo waxaa weeyaan soon sunna ah ama soon farad aha ku dar oo kasii fadli badan janaaze qof muslim loola raaca iyo sadaqa in lala baxa iyo qof xanuunsan in lasoo booqda intaas qof kuma kulmaan ood ilaahay uma kulmiya ilaa haddii ay dhacdo jannada ilaahay ayuu galaa ayuu nabigeena sala allahu alayhi wa alihi wasalam allahu acطaaka fabdul min cadiyatihi falmaalu caariyatu walcumru raxaanun almaalu kalmaai in taxbis sawaaqiyahu ya-san wain yujara cadbun minhu salsaalun maalka marka ilahay baa bixi subxaanahu wa tacaala isaga ayaa ku siiyey laysa bixawlik walaa biqudratik walaa biquwatik walaa bixirfatik adiga awoodaada iyo waxa weyaan aqoontaada iyo kartidaada kumaad helin rabbi subxaana watacaala ayaa waxa weyaan ku siiyey ya wajadaka caa'ilan faagna adiga oo waxba aan haysanin shaligaad ahayd ilahay baa qani kaa dhigay marka maalka asaga hay bixi maxaa yeelay maalka waa caariyo cumrigana waa mid guuritaan badan oo maalkii oo yeelan ayuu iska tegi maalka marka wuxuu ku shabahayaa ninkan shaacirkaa biyo oo kale biyaha haddii aan la dhurin ama aan la hawin ama aan la isticmaalin waxaa weeyaan way fariisanayaan way daxalaysanayaan way urayaan qay ayay noqonayaan maalkana waa sidaasoo kale oo haddii muxuu ahaa aan waxba laga bixinin saas ayada ayuu tacbanaya biyahaas fadhiyo oo aasinka ah oo waxa weeyaan daxalaystay saas iyada ayuu maalkana noqonaya haddii laakiin biyihii la isticmaalo oo la darsado oo la cado waxa weeyaan marka biyi meesha laga saaraba kuwa cusub nadiif ah, soo geli sidaas weeyaan alimaam tirmidi caleyh raxmatullah nabigeena alayhi imaam tirmidi wuxuu kusoo saaray sunankiisa ama saxiixiisa waana xadiis insha allahu tacaala thaabita inuu nabigeena yiri sal l slam yunaadi fiihi munaad waxaa dhawaaqi bisha ramadaan markay bilato mid dhawaaqa muxuu leeyahay yaa baaqiya alkhayri aqbil wayaa baaqiya shari aqsir qofka khayr dooro ahow soo qaabil qofka shar dooro ahow wargaabso yaa baaqiya alkhayri marka waa salaadi yaa baaqi yaa baaqiya alkhayri waxaa weeyaan waa taraawixdi yaa baaqiya alkhayrka waxaa weeyaan soonkii oo la sooma yaa baaqiya alkhayri waxaa weeyaan in sadaqada lala baxa yaa baaqiya alkhayrka waxaa weeyaan in dikri alla imaado yaa baaqiya alkhayr waxaa weeyaan in qur-aanka ilaahay la akriyo in samafal la sameeyo sidaa weeyaan ibn ibnu rajab alxambali kitaab qiimo badan oo la yihahdo lataaif almacaarif oo aad iyo aad u qiimo badan ayaa wuxuu leeyahay nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam waxbixintiisa iyo deeqsinimadiisa deeqsinimo meel walba taabani ay ahayd deeqsi wuxuu ku ahaa ama qofka muminka waxaa la rabaa inuu sida nabigeena uu ku ahaa alayh salaatu salaam deeqsinimada dhan walba inuu asna u ahaado nooc kasta oo muxua deeqsinimo ah cilmiga ayuu dadka beri jiray waa deeqsinimo maalka ayuu bixin jiray waa deeqsinimo naftiisu alla dartii uu bixilin jiray diintiisa siduu kor u yeelo iyo addoomaha inay hanuunaan iyo nafci in la gaarsiiyo jid kastoo lagu gaarsiiya ha noqotee kooda baahan ayuu quudin jiray kooda jaahirka ayuu adin jiray kii danla ayuu doonta gudi jiray kii culays usaanay culays ayuu ka dulqaadi jiray nabigeena sala allah alay slam kulligeed markuu calaa baabu ljuud wa kaana ajwad bilkhayr sidaa weeyaan marka dariiqaas waa dariiqa nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka inaan ku dadaalno oon aad iyo aad iyo aada ugu dadaalna loo baahan yahay nabigeena alayhi salaatu wasalaam xadiid aada u qiimo badan ayaa wuxuu leeyahay camal la qabto waxaa eh, ugu qiimo badan oo alla agtii looga kalgaceylo badan yahay suruurun tudkhiluhu calaa muslim farxad aada qof muslim ah waxa weeyaan u geliso ood gurigiis u geyso ayaa ugu qiimo badan ayuu nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam amaba kurba aad ka faydo amaba tadrudu canhu juucan gaajo ku dhegan aad ka fiijiso ood gaajada ka siibto ood gaajada ka bixiso ood caloosha u buuxisa ood waxaa weyaan qalbiga u qaboojisa arrinta ayada weyaan aw taqdi canhu daynan ama dayn baa ku taagneed aadayn gudda marka ilaahay agtii subxaana wa tacaala camal loo kalgaceylo badan yahay farxad aada farxad gelisay qof muumina ah. ma jirta ayuu nabig sala allahu alayhi waali wasalam camal qiimo badan waa oo aada wanaag badan amaba kurba ku taagneed aad ka fahda man nafasa can muminin kurbatan min kurab dunya nafas allahu canhu kurbatan min kurabi ywmi alqiyaama kurbata adduunkan haddii qof muslim aad ka dulqaadid ilaahay subxaana wa tacaala ayaa isna maalinta qiyaama kurbooyinka aad ku tiro badan oo ka bilaabani qabrigii oo kadibna eh, carasaadka qiyaama oo siraadka dushiisa ah oo waxa weeyaan fariiqun fi ljana wafariiqun fi saciir kurbooyinkaas tirada badan oo la koobi karin iyo kuleylkaas ayuu rabbi subxana wa taala ka faydaa marka waxaa kale sidaas oo kale markuu bahduu baahan yahayna baahidii in laga dulqaado haddii uu daynaysan yahay dayntii in haddii aad ku leedahayna aad cafisid haddii kalena aad muxuu ahaa aad ka qayb qaadatid eh, siay ku bixi lahayd intaasoo dhan ikhwaan ikram waxa weeyaan waa hadyiga nabigeena waa dariiqa nabigeena waa irshaadka nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam bishaan ramadaan noqotaya oo ugu qiimo badan oo nabigeena aad u deeqsinimo badan jiray iyo bilaha kaleba in deeqsinimada iyo waxbixinta aan aada ugu dadaalno waxaan kusoo koobayaa maadaama bisha ramadaan aan ku jirna dad badan ayaa baahan weliba corona iyo xirxirnaan iyo bandowya iyo wax badan baa taagan fuqaradii iyo masaakiinta meel walba ay waran yihiin qaar dhawaaqo wa fii amwaalihim xaqun macluumun lisaa'ili walmaxruum dad dhawaaqan war waxna siiyaay war nawarridaay war afrisiiyaay dad laha arkaysa oo dhawaaqi haddii aad markaa waxaysid kutur waxsi waliba si diibatan daybata nafs oo naftaada aada ugu farxayso kusii wayaan qaarna waa iska aaminsan yihiin ooma dhawaaqayaan qaar waa raxim qaar waa jiraan qaar waa kaafogyihin qaar waa ku dhow yihin marka wixii karaankaada bixi wixii gacantaada ka bixin karto ka bix wixii aada shafaaca iyo erga ka geli karto oo carabkaaga aad waxa weeyaan ugu ergeyn karto ugu ergey intaasoo dhan waxay qeyb ka noqonaysaa biriga iyo samafalka ay ka mid noqonaysaa waxyaabaha aad u fadli badan waxaa kamid a ah iftaaru saaim taasna iyada ah wax u yarba ha noqoto inaa iftaar dadka aan u samayno aan ku dadaalna nabigeena calayhi salatu slam xadiid alimaam tirmidi uu soo saaray wuxuu lehy sala allahu alay slam man fadara saa'iman kana lahu milu ajrih gayra anahu laa yunqasu min ajri saa'imi shay-a qofkii qof afuriyo dabcan markii afur la yihahdo waa qof sooman yaa sooma marka qof ahlu islaam ah iyo ahlu iimaan ah ayaa sooma weyaan qofkii marka qof mumina ama qof muslima oo sooman afuriyo ajirkiisii oo kale ayaa la siinayaa iyada oonan ajirkiisoona waxba laga nusqaaminin allahu akbar ilahay fadligiis balfiiriye qof sooman oo maanta o dhan af ayaad hal qof aad afurisay isaga ajarkiisioo kaamil aad ah rabbigaan siinaa subxaana wa tacaala adigana ajirkiisii mid la eg ayaa lagu siini ajirkiisina lagama taabanay ninkii soonnaa haddii aad laba afurisa laba ajir baa lagu siin laba qof oo soban ajirkood toban labaatan konton boqol ka badan kun ikhwaan ilkiraam waxaad ogsoon tihiin dad aada u badan oo muslimiin ah oo muslimaad ah oo ilaahay wa tacaala qawl iyo haysasho badan uu siiya ayaa jirto dadka ayaga marka fursadaan ka faa-iidaystoona ha u noqoto marka mid ajar badan ay ka kasbadaan ha u noqoto mid ay duca badan ku helaan ha u noqoto miday raxmad ku helaan maxaa yeele rabbigan wuxuu ley subxaana wa tacaala ama nabigeena wuxuu ley sala allahu alayh wali wasalam alraaximuuna yarxamuhum araxmaan dadka naxariisto ilaah baa u naxariis subxaana wa tacaala marka dadkaas aan afurka ku dadaalno ciddii tabar lah ha afuriso ciddaan tabar laheenna ciddii tabar lah ha u ergeyso oo dadkaas ha loo qaylo dhaamo qaxootiyaday waran yihiin ayagoo baahan magaalooyinka caasimadihi ay joogaan tuulooyinkii ay jiraan baadiyihi ay jiraan meel walba joogaan isbitaalada qaar baa ku xanuunsan oo yeela aan bishaan ka dhigna shahru ljuud shahru raxma shahru tacaatuf shahru lixsaan shahru lbiri wasila aan ka dhigna insha allahu tabaaraka wa tacaala ilahayna waxaan ka baryaynaa subxana wa tacala biasmaai usna wasifaat alculaa inuu naga dhiga min almuxsiniin ilahay inuu naga dhiga min almunfiqiin inuu naga dhiga alyad lculya khayru min alyad sufla ilahay dartiis kugula allah naga dhigo allahna na waafajiyo inaad naga aqbalo rabbana aatina min ladunka raxmata wahay lana min amrina rashada rabbana aatina fi dunya xasanata wafi laakhirati xasanata waqina cadaab annar allahuma اqsim lana min khashyatika ma taxulu bihi bayna wa bayna macsiyatik wmin طaacatika ma tubaliغna bihi janatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين